kanlaa sheegi bacdi shay fakad qaal allahu tacaala ilahay may kubelay wama khalaqtu an ma abuurna aljina jina ma abuur falinsa insa ma abuur ila liyacbudu ini caabudan len abuur ini an yaabudaan ma uriidu ma doonaaw minhum min alinsi waaljini insi iyo jini hesho maku doonaaw min riskin riska maku doonaaw wama uriidu an ma doonaaw an ini goodiyaan ni an igoodiyaan maku doonaaw وahada golkan kan e tasrيx caden waayo بanahم ana الجiنa واlنsa bakhuligo la abuurina la cadeey lilcibaadati cibaada lang abuurey faxiinaidin xaqa may waajib nagday calayhim cala thaqalayni jiniyo insi korsho may waajibka aha alictinaa ingesado bimaama ladig ingesadaano khuligoyo lang abuuri lah limaamaag lang abuuri walicraadu jeesado iyo waajibka eh an xuduud اdunyaa addunya dheefyaalkeed heshe kujeesadan bizahadati zaahidow naceebna kukujeesadan oo addunyadaas neebadan may wali fainaha in addunya addunya daaru nafaadin kulow daartis waay daaru nafaadin tabow daartis waay laa maxalu ikhlaadin waaritiin boosya mahaan wamarkabu cubuurin gudubow markab shay waay laa manzilu xubuurin farax manzil shay mahaan وamashrac infisaamin gohow gudugalow shay waay laa mawdinu dawaamin daaim haasha mawdin sha mahane faliajli hada lmadkuur madkuurkan kan e darteediye oo addunyadiisa asnagati darteediye kaanal ayqaado haan buraaragsangnay haadena jamcu yaqidin yaqidin lijamii ayqaadka jami wa kaanal ayqaado haan buraaragsangnay haadena min ahliha ahli dunya adunya helsheena kumid ahaan bur aragsan hum ay kaadas may nagdeena alcubaadu haan oo ed ilaahay ngcaabudawiya nagdeen wa waacdal nnaasi dadka dadka yani ha nkacaglaga badan fiha fi dunya addunya dadka nkacaglaga badan azuhaadu nimanka zaahidiinta oo addunya kuzaahideen wa qaala allahu tacaala ilahay may kagooley inama inkalmahane matalulxayaati sifat lxayaati nolol tilmaantiye xayaata addunya dhow tilmaantiya e maybuwa kamaain ka sifati maain bi oo kal waayer ilaah maagaasoo anzalnaa na dijinay min asamaai samadesha ku dijini fakhtaraba dheehamay bihi bisababi lmaai maagi sabab shay gasamay dheehamay nabaatlrdi ardi nabaatka iska dheehmay min maagina e yaakulu naasu dadka aamayan walancaamu nicmuleyta aamayan xataa idaa akadat alardu aradi markii gobsatay zukrufahaa ziinataha aradi ziiniya gobsati wazdayanad hiya aradi ziinowtay iyo dhong agaar nagatay doog nagati wadanna ahluha ahlulardi aradii ehelshono umaleeyeen anahum yob gaadiruuna awoodan umaleeyeen calayha calaa taxsili ma calayhaa arada korshe walihadi hasalsadowshe goosadowshe ini awoodan be subeeron yasinkaran isareen addunyada ataankoy yalamidasaha arladiyadahayti amrunaa amarkanankoy cadaaban kooyay amarkaanan kooy oo yani nasiibo lakaridi aradi laylan fi laylin an kooy o nahaaran fi nahaarin maalanati an kooy oo fajacalnaaku elnay reedha aradi shalay oo aaran kahaysay dooga hayti xasiidan kalmaxsuudi kodli shafi oo kal kuweelni waaba kaan lam tagnaya oo onhaane bilamsi shalay lang helna oo kaleeb lamide kadalika tafsiilkaas kaase oo kaliye nufasilu shishaldhikaaneri naxnu ilaahay alaayaati aayaadka shaldhikaana liqoomin an inshishalbiyaan aayaadka yatafakaruuna yatafakaruna oo aqlishoog waasaciya yani fikiraayaan aayaatu aayaat aayaadkaasoo alwaaridaatu ha ororeen fi hada lmacnaa macnagan kan ay addunya iman lahayn ha ororeen kaiiratun aayaadkaasay kuwa badan waay walagad axsana may wanaag sameeyey algaa'ilu kii kagool iyo wanaag sameeyey ina lilahi ilaa aakhiri kagool ina ilaahi ilahi yale cibaadan odooman yalayin oo fudanan odoomankaas oo fudanan faabinin ihodugle odo cibaadadaas oo fureen fureeno addunya addunya sadiidiya siyeenoo fureen wakaafu obsadeeno alfitana fidniyaala ku obsadeen nadaruu fiiriyeeno fiiha fi dunya addunya dhatiya wa fiir fiiriyen walba dhatiya kajiro fiir fiiriyeen falama calimuu markii ogaadeen anaha ana dunya addunyadu balaysa hiya addunyan haane wadanan wadan ininghaane lixayin of nool wadan ininghaane marro kutaba doon marki ogaadeen yajcalu weelen ha addunya addunyadii akweelana lujatan hir yakweelen addunyadii oo dhan bad oo kale kweelen bemail fidhi watakaduu badaasoy kolka silinku badbaado lahaay oo bad fadaas watakaduu may sameeyeno saalixa alacmaali acmaali suubnaitiya kweelen fiiha fi lujati badi dhati e sufanan doomon yakweeldhadan reeb faida kana hadi haaday xaaluhaa xaal dunya addunya haalshe maagi hadi haadi wasabtu ana tilmaamayhu maaga tilmaami hadi haadi waxaaluna faida kana xaaluna una xaalkan iwa maagi kulignaa una lining aburi lahu lima maaga lahantis lining aburi hadi ma aladigi haadi dadamtu ana mariisiyayhu maaga mariisi faxaqa may waajibay cala lmukalafi kano baaligaho caaqilka korshay may ka aha an yadhaba huwa mukalafkaas ini marsiyo binafsihi nafkis faatiyo madhab alakhyaari dadki doorka hayan wadadiyo marsi taasa waajibkee waay wayasluka ini maro maslaka ulinuhaa agliyaalka hanin saaxib ayan makaana marowsha mara taasa lanka mukalafkee waajibkee waay walabsaari wamaslaka alabsaari ay yani basiirada saaxib ayan makaana marawkood ini nafkis marsiye waajibka eh وayatahaba وaxaqa may waajibeeye cala lmkalaf an yataahaba ini diyaar garoowo limaam ladigi asharkon ishaar ilayhi maaga tilmaami in diyaar garoowo saasa waajibe wayahtama ng murugo bimaam ladigi ng murug nabahtu ana buraarijiye aleyh alama ma korshay buraariji ay waaswaabu dariigi wadatan inkasta waa inka toosnaasho badan lahu lidalika lmad lima ashartu kanoo niishaarikan oo wadada tanka toos badan fi dalika lmad ama aswaab dariigin lah lisaaliki de waaswaab dariigin dariigkan kato katoosnaasho badan lah lisaaliki kan maraw yani ama lah lilmukalaf isku mid le lah lisaaliki lmukalaf fi dalika lmadkuuri maraw kan katoosnaasho badan waarsad waarshadu ma shay kan kahanuun badan yasluku yani waa kay masalan maraw yasluku saalikuba maraw hu maaga maraw min almasaaliki wadiyaalo la mara e kan katoos nkanun nkanun badano oo nkatooson maybua atahub atadub kaedabwadada ay bimam ladiilkaedabwadada saxa huwa maag ansaxay an nabiyina nabigaana sheeku ansaxay sayid lawalina walaakirina awalinta iyo aakirinta siidkoodan ahay waakrami saabigiina kuwii dhagiki in wanaag badnaayn ahay walaaxigiina waakrami laaxigiina ani gadaalka kooy doonankinka kalaan badan ahay salawaat llahi ala naxariisayaalshay wasalaamu salaam llahi ala nabadgeliyaalshay alayhi ala rasuuli taasoo korshe aliyeela wacalaa saa'iri nabiyiina nabiyaalka damaantooda korkood aliyeela qaala allahu tacaala ee musanifka raximah llahu maylia ama bacdu bacd albasmalati walxamdalati wsalaatu wasalaam ay bacdu bacd almadkuuri kan hadlaa sheegik bacdishe basmali i musanifka ku kusheegoy iyo xamdala iyo shahaadateynki iyo nayaw sali salaamiya kusheekoy bacd almadkuuri lewre kan hadilaa sheegi kabacd fakad qaala allahu tacaala ilaahay may ka goolay fi kitaabi lcaziiz wama khalaqtu ljina wlinsa ila liyacbuduni yar ilahi wama khalaqtu ana ma abuurna aljina jina ma abuurna wlinsa insana ma abuurna lamadaas maylayn abuuray ila liyacbudu an yaabudan yan yaabudan taasaan ab laanta laamulcaaqibil ereyh yani saaso masalan oo yani ilahay mayn abuuray erey jini iyo insa man abuurna ilaa cibaado lay caaqiba caaqibadiyo ini cibaado lay haato an yaabudan taas layn abuuriyari mana ila liyacbuduu in yaabudan oni an yaabudan len abuuri ma uriidu madoonaaw minhu min alinsi waljini jini iyo insi hesho makadoonaw min riskin riskan risgo makadoonaw wama uriidu mana doonaw an yudcimu ini guudiyaano ni ani guudiyangna madoonawa bal yoob ani guudiye herdaagna ani siye ani guudiye makufadaw ana risgiyoonay yani ini guudiyang makufadaawari alla subxaana watacaala kolkun hadii may ba aayadan cadeeyase musanifka mayliya wahada wahada y wahada lqawl qawl llahi taala ilahay goolshay oo eray wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbudun ilahay eri koolkan kan e tasriixun ki kacadu may kacdiya bianahum ana aljina walinsa bakulidu la abuuray lilcibaadati cibaada bese lang abuuri taasa yani kacdo aayada saasa tusihay walkalman abuurna el ilahay ilaa ini aabudan lay adaatu xasrin ilaa yalakooy alla subxaana wataala walkale lang abuuri male insi jina ilaa ini an yaabudan an shareede yaabudan taasn abure ley alla subحaana wataعala kalkan wahada lqawl golkan kan e tasrixun may kacdiya bianahum ana aljina walinsa ba khuliquu la aburi lilcibaadati bese lang aburi cibaado bese ilahay aabudan bese fa faxaqa reed may waajibay hadii saas arante calayhim cala ljini wاlinsi mise alayhim ala sagaleyn isumid insi iyo jini mise sagaleen namada loo islaahay jini insi la sagaleenka korsho may waajibka ka aha alictinaa ndaryeelo ngesado bimama ladigini daryeelano ngesadan khuliuyo lang abuuray lah lima liajli ma maaga dartis lang abuuri iyo wali lang abuuri bes ele ini ndaryeelan saasa waajibka ewa wali kale adunya adunyi walaagato ena walicraadu faxaqa may waajibey calayhim cala alcibaadi odoomanka korsho may kuwaajibin so calayhim cala aljini walinsi may kuwaajibey alicraadu jeesado can xuduudi dunya jamcu xadin xadin lijamyay xuduud lakajamyo can xuduud dunya fiso haytay addunyada hayti yani dheefyaalshee kujeesadan addunya maybua min adunuwi ini lakushaan iyo min adanaati ini lakushaan labada nagdaas adunuwi hoob min adunuwi hoob lakushaan addunya ti dhawayti min adunuwi dhawaanga lakushaan hoob min adanaati lakushaanon addunya ti liiditi ti qiimo darsanaytay liiditi waay min adanaati wasak wasak liidisha lakushaan lamada nagdaas an xudu alicraadu jeesado fa haga aleyh cala ljini walinsi may waajibka aha alicraadu jeesado an xuduudi dunya addunya dheefyaalkeed hesha ku jeesadaan bizahaadati neebangna ku kujeesadaan oo addunyadi la neebado may welay addunya waliskaalaayo kor ma e mustaqbal ma eh muhim ma eh fa inaku meelgaarlay bs intkastelo mataaclay waa tilmaamahay musanifka mere fa inaha ina adunya addunya daaru nafaadin ulow daartisu daal furaaso oo dhamaadaso isla dhagsa dhamaadasoa fa inaha in adunya adunya daaru nafaadin fulow daartis waay daar oo fulaaso laku fulaayo oo inta imaan laa maxalu iklaadin waarisin boosya mahaana maxal waarayo oo mahaano waay may walay dadki noo horeeyeen walina kasn walina kasneeb hore wa antaben addunya rooga jaren waana dhamaysaden waktisho behen yani mawaar langwaarima leh laa maxalu iklaadin waarisin mahalsha mahaan وamarkab fa fainaha in adunya adunya markabu cburin gudubow markab shaylew leli gudubow markabka ilkagudubaay lay manaa bes habal oo markab oo doongahay bika jaraan ores inigaasan sii gudubto falaas markabki adan rahaasi lay bes fa fainaha in adunya markabu markab cburin gudubow markab shaylew bes markab lakagudubaayo oo meli mafsadkaha ilkadeeraw lay ho badan isku alaay laa manzil cburin farax manzil shay mansilka faraxaw farax kaamila la faraxaw walal wali oo ad markaasan bahanta ka faraxaaso helaas mahaan waayo addunya laa manzil xuburi farax mansilshay mahaana wamashracu infisamin fainaha in addunya habarun bada mado yani walmacdufu cala lkabari habarun yalare jumladaas yani fainaha daaru nafadingo wamashracu ta isinkaas sakidinta tankalena habara nagdaas fainaha in addunya addunyada yani mashracu infisamin gahow gudugalow shaylay gahow oo ada gudugali lay addunya manaa oob adiba dhalato marka koysa maha bilaawtay kalkun gahow kawa bilaawde yonkookintabi sinadkookintabi hagahoay amrigii kaha dhamaade dhamaade kaw marka demila ka dhamaade wal saas eho waana gahow dhamaadaw lay fa inaha ina adunya addunya mashrac infisaami gahow gudugalow shay waay laa mawdinu dawaami daa'imahaashod makaanshamahaan makaanlaka daa'im haadayo ibla wili shay daayin lay haade leraw mahaan wa laa markabu dawaamin daaimaasha mawdisha makaansha mahaana faliajli hada lmadkuuri madkuurkan kan eh darteen oo min kowni dunya addunya ahaanshadeed eh daaru nafaadin ati eh, laa maxalu ikhlaadin hayn wamarkabu cubuurin ati eh, laa manzilu cubuurin haan wamashraacu infisaamin ati eh, laa maxalu mawdilu dawaamin haan faliajli da lmadkuuri wa falihada faliajli hada lmadkuuri madkuurkan kan e darteed oo min kawni dunya addunya ahaanshadeede daaru nafatin ilaa aakiri hadase madkuurkaas darteediye kaanal aykaado haan buraaragsan may haadena kaanal aykaado haan buraaragsan jamcu yaqidin yaqid koo buraaragsan aykaadna jamca kaanal aykaado haan buraaragsan may haaden min ahliha ahli dunya addunya helshe haan buraaragsan hom aykaadasoy alcubaadu han cibaado badan yahaade han markasta waktisho kadhamaayayaan cibaadada ilaahay kadhamaayayaan anasa buraaragson wa may weli may xaqiiga ogaadin taabadeena addunyadi walba qiimeanka fidhiine mustaqbalka aakhare la ta ogaadin wa acgalu nnaasi dadka ha nka badan ay bini aadam ay nka badan hadii leeroon wa acgalu nnaasi dadka ha nka caqliba badan fi dunyaa addunya dhahadiya nka caqliba hum acgalu nnaas mayba azuhaadu han oo kuzaahidaayan waayo addunya kuzaahideen azuhaadu zaahidin zuhaadka jami azuhaadu haan zaahideeno addunya ku kusabeen addunya qiima inin aragne yani akeliya mustaqbal ini aakhira leetan aragen addunya kutabeen hanasan arla badan wa qaala allahu tacaala mahina kan addunya layba o mustaqbal sa iyo maqsadkayba kuheli kaas caaqil ma eh yani kaas mayba nagday yani dadka kan goona kacagla daronga nagday way ay wa acgalu naasi dadka kan lama badan fiha fi dunya addunyada hadiye hum acgalu naas mayb wa azuhaadu lamiru fasl wa humta azuhaadu zaahidiin waan zaahidiinta wa qala lahu tacaala alla subxaana watacaala usoo warbixiyaayo tilmaamaa sada bini aadamka walan fahman daraaji an tilmaama mayn kashibahay roob oo beerto roob dhaw beero roob dhaw hadda beero hoobseed eeda doognayn agaar henshamagelaga roob dhowy haddana waa ko galaytiyo iyo misgeediyo iyo digirtiyo dham walaashadom lala robabkoin kubato beerta dheh roogay sare eeda linjeeli lama de lama berka dembana ma eragaas igoo daluuliyaasho kahayo ibir asu mana addunyana saaso masalan kan kooye geeka kala dhalaale unagoyaro baridema madishebo idaaye madaga ku idaade hoosa ku idaade hegaasiye bes balki la gooyay berooba idaa soo karta wal gooye gooyo bulanki bes hegaasiye waabnamaadi bahiba taas oo kale ninkishi ba ilahi ini walban hayn addunya qaala lahu taala ilahay may ka goolay inama inkalmahane matal lxayaati sifat lxayaati nolol sifadiye xayaati addunyaa dhawayti addunyada nololon oo dhow sifadiye maybuwa kama inka sifati ma in bi oo kale war ilahi roob oo kale waay madar ma agaasoo anzalnaa un maaga min asamaai simida kudijini roobun simida kudijini oo kale ya addunyada nololiya lamid aterilaay ah, oo reed kaf talaada dheehma iska kasamay bihi bisababi lmaai maagi sabab shay nabaat lardi arada nabaadka iska kasami arada yani waa kaykiid kaykidiya dhaladaw iska kasami min maagina eh yaakulu naasu dadka aamayan wal ancaamu nicmooleytuna aamayan iska kasamay aradi dhon nur iyo daaq iyo badar iyo yani hay hakubahi bal i wal kasta hakubahi yani kalkun aradi agaar nagati hata ida akadat lardu aradi marki gobsatay zukrufahaa zukruf alardi aradi ziinadiiy marki gobsati wazayanat hiya aradi ziinowtay oo yani ziino weeldati oo qurux iyo dong agaar nagatay doog nagatay e tunfay lahaati wadanna maleeyano ahluha ahlu lardi aradi ehelshono maleeyano anahum ana alahla elkaasoy bagadiruna awoodaan calayha cala taxsili ma calayha korshe walihaadi asalsudawshe kolkun beerogi asin karaayan ha dhawindi ereeno kolkun uma leeyeen fed ataa ankoyalmidata nolol adunya nolol adunya saasanimidas wa ataa haa arladii eedahayti amruna amrunaa amarkaanan kooy laylan fi laylin amarkaanan kooyay na idinne amarni ini beerti ede hilaagsanta laylan fi laylin hamin nkooy aw nahaaran fi nahaarin maalin amarkaanan kooy oo fajacalnaa un reer weelney ha arladiyeedi yeede weelni xasidan kalmaxsuudi kolisha faacil bimacnaa mafule wa xasidan kalmaxsuudi koli kolishafi oo kale weelni oo aradi dhong ibir ata abaarsa ibarsa saas oo kale lankisharay roogay dhalinyarka hayay dhalalayay saasay lama berlin roogna madisha hedaade usudan suba barademba waa iblo waa kadhimi bahi baliley macna waaba xasid walishafi oo kale weelan saasa lamid atari nololn fajacalnaa una weelnay ha addunyadii xasidan kalmacsuudi ha aradi kuweelnay xasidan kalmacsuudi koolishaf oo kal kuweelnay waaba kaanhu shaniye lam tagna lam tuujad hiya aradi langhelneeb waaba lamid bilamsi shalay langhel shalay anta balkayaaliba yani igo lang erna waa lamid wa shalay gabalki onayo yani agaarka hayti dooga hayti malaba geed kofka nololisusuuna saasay shalay lankiroogay dhalalaayo intaas risan usile boos usile kada guruga usile lalahay geeka maroogo guaabiso wilishenkooyn waalme magashi dhon tirtirmay malgaado kaalamta kaalam takna kaalam tuujad hiya ardi oo lang helna waalamid bilamsi shalay lang helna kadalika tafsiilkaas oo kal sad hadda una dunyada unbayaanina inshishal dhigni oo kal yanufasil weri alla subxaana wataala naxnu ono inshishal dhikaan alaayaati aayaadka kale ninkooy doonan anshishal dhikaane waana ligawminga inshal dhikaana qoomkaas oo yatafakaruuna er ilahi aan fikirka leho ictibaarka leho tafakurka le sa aayaadka isha shardigaana kaebra gaadaayan wa walaayatu aayaat aayaadkaasoo alwaaridaatu ha ororen oo fi hada lmacnaa macna dunya addunye macnisha ha ororen addunye macnisha kiimid kafidid sheegayan aayaadka waramaayaan kasiiratun tii badan waayo aayaadkaas eedan badanyin wala wallahi akdaarday gad xaqiigidabahanga axsana may wanaag sameeyey algaailu lanki kagooliya wanaag sameey ina lilahi kagool ina lilahi cibaadan fudana falab dunya وakafu lfitna nadaruu fiha falama calimu anaha laysat lxayin wabana jacaluuha lujata wاtakaduu salixa alacmaali fiha sufana lanki kagooliya wanaag sameywa ina lilahi ilah yan sugnaadeen cibaadan adoomin yan sugnaadeen cibaadagaasoo fudanan faadinin eh jamcu fadinin fadinin lijamiyay fudan lakajamiwa adoomin oo faadinin eh oo dhugle ya ilaahay leye oo dhugulayin maanaha mustaqbalsho oo aakhire waa ogaadego addunya ninku meelgaar leetaa daarulmasraca daar oo walay lakakasbada walay cibaado lakasamaysada et daaru sawaaban hayne ogaadanareed aakhiradaas ya yani addunsho yani mustaqbalsho ya ya wanaagsadeen mustaqbalsho on fikireen waay odoomin iya la ilaahay fudanan faadinin he dhugle dalaquu fureeno addunyaa addunyo fureen addunyo sadidakidinireno fureen wakaafu obsadeeno alfitana fitno ka fitnatin fitan lagajanay wakaafu kaobsadeen alfitana fidniyaala may wale dunya walka fidnaawey fidniyaalsha kaobsadeen nadaruu fiiriyena fikire nadara tafakur wa nadara hoob fiku damboyto fikiralaiee fiiriyo shareediin dholayla fiiriya maya fikir nadaruu fikireen fiiha fi dunya addunya dhahdiya ka fikireen fiir fiiriye addunya dhahdi antisada galenga fiir fiiriyena ka fikire falamaa calimuu markii ogaansadeen o xaqiigsadeen anaha ana adunya addunya ba xaqiigsadeen o ogaadeen laysa hiy addunyo haane lihayin of nafley eba ininhane wadanan wadan ininhayn marki ogaaden a jaclu welen haa addunya addunyadi dong ha addunyadi dong may kawelen lujatan ka lujatin bad oo kale iya kawelen hir oo kale kawelen wa lujatan ka lujatin bi bad oo kale iya kawelen wa kalkun badi kolkun hoo bad gudubta fadaas meelkal mustaqbalka ay badi adeesa kagudubaas wala kaguduba ini le watakaduu samaysten reed saalix alacmaali acmaal isu sugnaayti yafiha fi lujati lujadi dhahdiya sufanan doomanka samaysaden camal subon ala koya camalki addunyada kaguduben rees taas oo kale waayo doomankaas winaagsan yani waa kay dooman dhugle taasa ilaahay sugnaadeen fa ida kaana hadi haadey xaaluhaa xaal dunya addunya xaalkeed hadi haadi ma aladi hadi haadi wasaftu ana tilmaamay humaaga tilmaami oo min kawniha daaru nafaadi laa maxalo ikhlaadin oo markab cuur ilaa aakirihi ah marki halshi nagday ma walaagi madkuurki wasabto ana tilmaamay humaka tilmaamay nagadi adunya halshi saas nagadi walgiimileayne wal isla marki yani wa kay onayo marki buduma oo kale lamidas waaluna faida kana xaaluna xaalkan hadi haadey wama aladigi kuligna una lining aburi lah lima maag lining aburi hadi haadey ma aladigi haadi dadamtu an marisiya humaag maris unun may lining aburi cibaadi lining aburi hadi aramta saas nagati ee kalku ahay waxyaalihii oo addunyada giimadiya ma e cibaadadaas in adan degdeg du may waajibay ala fainaydin xata may waajib nagday cala lmukalafi kano baaligahe o caaqilka korshay may waajibka ah an yadhaba huwa mukalafkaas ini marsiyo ini gaadsiyo marsiyo binafsii nafsi lmukalaf mukalafka naftis ini marsiyo madhab alakhyaari dadki susuubnaayeen oo akhyaartahayeen makaana tabawsho ini naftis marsi taasa waajibe wayasluka faxatamay waajibey cala lmukalafi lanka mukalafka korshee may waajibka aha an yasluka huwa ahay mukalaf tusiga ini maro an yasluka ini maro yani maslaka ulinuha jamcu nuhyati nuhaa laka jamiwa ulina bimacna ascaabu maslaka asxaabi nuhaa caqliyaalahan in saaxib ahayn makaano marowsho ini nafkis marsi taasa waajibke walabsaari wamaslaka alabsaari basaryaalo basira basiryaalo mana galbanuura leeday basiryaalo galbanuurkahan in saaxib ahayen makano marowsho ini maro taasa waajibkee waay wayataahaba waya faxaqa may waajibay cala lmukalafi lanka mukalafka may waajibka ah an yataahaba huwa mukalafkaas in diyaar nagdo limaag in diyaar nagad asharton ishaare ile ilaa maamaag ishaare oo cibaadadi eh wayahtama waan yahtama huwa mukalafka ini murgoodiyo waajib ah dimaagin murgood nabahton buraariji aleyh alama ma korshayda ka buraariji waaswabu dariigin waaswabu dariiqin wadadkan ka toosanaasho badan lahu lisaaliki kano maraw wadatan ka toosanaasho badan fii dalika almadkuuri fi dalika soloki maraw kaas kaase wadakan kato ka toosanaasho badan waarshadu maa shaykan ka hanuun badan yasluku saaliku kano saaliga eho wadadaas mara fadawga maraayo hu maaga dariigu suge maraw min almasaaliki wadiyaale kan ka toosanaasho badan hata adobo keeda gueelbadawaay imaam ladi wilkeed waag waaswabu dariigin wada kan katoosnaashadao lahu lisaaliki kano maraw wadada yade maraw fi dalika fi dalika soloki maraw kaas kaase kan katoosnaasho badan waarshadu maa shay kan kahanuun badan yasluku saaliku kan marawba maraw hu ma dariigu sidee maraw oo min almasaaliki masaaliki wadiyaale usu maraw kan hanuun kan kahanuun badan on katoosnaasho badan ataadubu keedab waalada waay imaam ladi ilkeedab waalada xadiis صaxa huwa maaga ansaxay an nabiyina nabagan shek ansaxay sayid اlawalina awalinti وalaakhirin aakirinti sidkooda haay rasuullahi sala الlahu alayhi wasalam usiyarey ana sayid ana sayid waladi aadam walaa faakra islahi aadam oo dhan awlaadiis yani waa kay sidkoodii ahaari kolkan sayid اlawalin walaakhirin saasakaya ataadubukeeda waalgado bimaagilkeeda waalgadoa sax bima ficil iyo qool i taqriir saxa huwa maaga ansaxay an nabiyina nabagaan haysay ku ansaxay sayidi lawalina walaakirina awalinti iyo aakhirinti siidkoodana eh sala allahu alayhi wasalam wa akrami saabigina yani kuwii oo dhageen dhagen iwalaaxigina kuwii gadaalka kooyi doona kaanka karin badanna eh kaanka wanaag badan ine eh, salawaat ullahi alla naxariisayaalshay wasalaamu salaam alla nabadgeliyaalshay aleyhi cala nabiyi nabagaas korshee liyeela wacala saa'iri nabiyiina nabiyaalka kale dhamaantooda korkooda liyeela waqad qaal lahu tacaala ilahay may ka kagoolay watacaawanuu inis kaalmaya in tacaawan halku helay cala lbiri samafal korshay inuska kaalmaya wtaqwa wacala taqwa taqwa korshay inuska kaalmaya sa alla subxaana watacaala kagoolay waay anina saasa ihumbaarsiya doon reed ini kitaabka anajami saasala musanif waqad saxa may kale ansaxay can rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheeshe may ku ansaxi anahu ana rasula rasulka faqaala rasulka inika gooliyo ansaxi wallahu fii cawni alcabdi ma kana alcabdu fi cawni akiihina rasulka kagooli wallahu ilaahay fii cawni alcabdi odoon kaalmadiisa iya kasuganyi ma kaana alcabdu odoon unti beeya fii cawni akiihi akilcabdi odoonkaas walaalshay kaalmadiis inti kasuganyi ya ilaahayna odoonkaas an kaalmeewa rasuululahina sari sala allahu alayhi wasalam وanah ana rasul وakad صaxa may ansaxay an rasuul الlahi sala الlahu عalيه وsلم ana ana rasula gaala rasulka gooli ansaxay man gofala gofki dala huwa man ka tusiyo calaa khayrin shay kheer e korshay tusiyo kan kheer wa kan gaafero kheer datusi falahu faliman dala kano datusiya leh mithlu ajri faacilihi faacil lkhayri kheerkasoy kan falaw faleegasoy ajarshay oo kaliya leyi daalaga وanahu wasaxa may kala ansaxey anahu ana rasuula sala lahu alayhi wasalam qaala huwa rasuulka nika goli niya ansahay man dacaa lang ana lanki weero annaasa dadkan weero ilaa hudan hanuun intiken weero kana lahu liman dacaa kan hanuunka dadanka weeriye an sugnaade min alajri ajar haal kumid eye mislo ujuri man dad ajaryaalsha oo kaliya an sugnaade tabica huwa manka raheeno hu man dacaa man dacaga sige raheen laa yangusu manuqsaamiya dalika ajru ajarkaas kaasa min ujuurihim ajaryaalkoodi shay an shay makunuqsaamiya wa wa anahu wasaxa may kale ansaxey an rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ka ansaxey anahu ana rasuul aba qaala rasuulka ninka gooli liacaliy bni abi alib cali bn abi alib anka gooli fa wallahi yakadhaarade laan yahdiy allahu alla hanuuniyo bika bisababikaada sababka ilaahay rajulan rajulka hanuuniyo rajulkaasoo waaxidan iyo khayron kin khayr badan lakaada lahaantacaliyo min xumuri nacami necmooleytide gadgaduudum iinku kheyr badan rasuulka kugool iya ansaxi fa bisababi dalika almadkuuri ya ra'aytu maydhayooyey an ajmaca in ana kulmiyo mukhtasaran kitaaban kitaab jamci kitaabkaas oo mukhtasaran lahagaabi mukhtasarkaas oo min alaxaadiisi axaadiisa she ku ahaada axaadiistaas oo saxiyati ansaabi mukhtasarkaas oo mujtamilan kulmiyaw calaa ma aladigi korsheey kulmiyaw yakunu huwa maaga nagadaayo dariigan dariig nagadaw lisaaxibi saaxibi ma maaga saaishay darib nagda ila aakhirati aakhira deersiya wamuxasilan ki xasal yawna ee muktasarkaas liaadaabihi aadaabil saaxibi saaxibkaas aadaabtisnan xasal yaw aadaabtaas oo albaadinati karsan wadaahirati aadaabtaas oo adaahirati muuqud jaamican muktasarkaas oo jaamican kulmiyaayo litarkiibi isjeeleysiyo kulmiyaayo watarhiibi ismeersiyow kulmiyaayo wasaa'ili walisaa'ili anwaaci aadaabi saalikiina hani maraay aadaabtood aadaabtaas anwaacyaalkeeda dhamaanteeda kulmiyaw oo min axaadiisi zuhdi zaahidow addunya zaahid axaadiisteeda eh waryaalaati nafuusi nafyaalki lilayliyo la tababaro daacad ilaahi laka tababara eh watahdiibi lakhlaaqi akhlaaqdii la saafagareeyo walifaylen la reebado walihuna laskatuura eh wadahaaraati lgulubi galbiyaalo la nadiifi eh wa cilaajiha cilaaji lgulubi galbiyaalka la daaweey eh wa siyaanati ljawaarixi hubniyaalka la doora eh waizaalati icwijaajiha icwijaaji ljawaarixi jawaarixdaas kolkolocyaalkooda la suuriye waayri dalika waligayri hay waayri dalika wamin gayri dalika almadkuuri madkuurkaas kaasa keyrkayne min maqasid alcaarifiina ani kasaay rabisho kasaay maqsuudyaalkoodana eh waaltazimu ana ana may laazimsadey i fi lmuktasari muktasarka darkis may laazimsadey anlaa adkura musanifka raximah llahu maylia ay waqad saxa ma ansaxay od qaala lahu tacaala ilahay may goolay watacaawanoo in iskaalmaya mucaawana halsinkoolay kan kan kalan kaalmayo may lin iskakaalmaya cala lbiri keyr cala lbiri cala lixsaani ixsaannama wanaag cala lbiri wanaag in iskakaalmay walba wanaag a walba shareecada dhahdiya biro eho winaagka e in kaalmaya wtaqwa wa cala taqwa taqwal ilahay in iskakaalmaya oo lankan sidi mutagin nagada fadi kaasna mutagin nagada fadi kadadaala in kaalmaya وaqad saxa may kale ansaxay can rasuuli الlahi sala الlahu عalyhi وasalam ilahi rasul sheshe may ku ansaxay anahu ana rasula qala huwa rasulka ninka gooli wallahu ilaahey fii cawni alcabdi adoonka almidiisa dhahdiya ahaadi inti intew ma kana alcabdu adoonka inti biiya fii cawni akiihi aki lcabdi cabdigaas walaalshay muslimke walaalkaasoy kaalmidis dhahdiya kasugunyi wa inti walaalka xaajidiis adkurora soo kaalmidis kasugunta adin ilaah yatin kaalmay umuurta kinso hele tinfudaya twfiq waafajiye wa kaasa rasuulka ku ansaxay sala lahu alayhi wasalam waanahu ana rasuula wasax wakasaxa can rasuuli ilahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheeshe may ku ansaxay anahu ana rasuula rasuulka kaala rasuulka ninka goori man gof ala gofki dalla huwa manka tusiyo calaa khayrin khayr korshay tusiyo falahu faliman dalla kano khayrka tusiye leh mislu ajri faacilihi faacili lkhayri khayrka kifali ajarshay ajarkaas oo kaliyarewa oo balankan kheer tusiido hahanunido wadada toosan islaamka marsiido sida kheerkan sheegdo usun koo qaadado hoob walaagi kheerki isu sameey ajarkii shay oo kale adina lebta usun ajar shay kaamilan hele wa waanahu ana man dalla yani waanahu wasaxa may kale ansaxay can rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul may kala ku ansaxay anahu ana rasula qaala rasuulkina kagooli la yani wa kay man dacana kagooli anahu ana rasula qaala huwa rasuul kagooli ansaxay sala allahu alay wasalam man of al ofki dacaa huwa mankan weero mafcuulki macduuf lay waa annaasa dakan weero ilaa hudan hanuun oo hanuunki intikenka weer kan hanuun e kan gaada wadadan fayl hal maroy yani yaro wadada kheerke dadkanka weero kana lahu liman ilaa dalaalatin ma eh ilaa hudan lankin kuweeroa man dacaa lankin weero ilaa hudan hanuun intikeda lankuweer annaasa dadkan weero ilaa hudan hanuun inkuweer kana lahu liman mankaasoy may lahaaday min alajri ajar haal kumidayo mesalo bujuri man man jamac jamacya kadhiyaas oo halinko ay hoo lame hoose day kuli nagadaasday mesalo ojore man lang ale lanki ajaryahal shay misalkoodiya hele tabica huwa mankaraho hu mandaca mandacagaaso ira lanka dadan weri lanki ra ajarki hel ho halinko ay hoo lame lanki sara oo dadbadan ay wali al wali sarahan ajarkiisa oo kaliya hele wa laa yankusu manuqsaamiya dalika alajru ajarkan kan aho oo lanka dadka kheerka dadanka weeri ajarka lasiina manuqsaamiya min ujuurihim ujuuri taabiciina aan taabiciinta lankan rahen ajaryaalsho hesho sheean makunuqsaamiya wa kan oonaya matbuuc gen ajarshay kaamil an hele usi wadada faylidartoosiy kagudusiy kan oo taabacgeho lankan rahensun ajarshay kaamil an hele wa waanahu wasaxa mayko kad saxa can rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheeshe mayko an anahu ana rasuula rasuulka gaala rasuulka nika gooliyan saai licaliy bni abi alibin cali bin abi alibin ali sal radi allahu taala anhu fawalahi yakadhaaraday cali bin abi alib marki dacwada fidi eraaya maynare fawalahi yakadhaaraday laan yahdiy allahu alla hanuuniyo bika bisababika ada sababka caliyo ilahay hanuuniyo rajulan rajulka hanuuni rajulkaon sabab nagasineed hanuuni oo ilahay kinka sabab weelo ilahay kinfudaay rajulka rajulkaas oo waaxidan waaxidkao sababka ilahay ka hanuuniye kayrn kin ku kayr badan lakadlahanta kin ku khayr badan min xumuri nacami necmooley kuwooda dadgadudon kin ku khayr badan wa carabta markaas dimankaas roogeen addunyadiyo ma in badnaay se geelan badnaay geela eedin jire weliba geela oo gadgadudon yo eedin jire kolka geel gadgadudon oo addunye may kin ku kayr badan addunye badan ada hel may kin ku kayr badan lanko sababka ilahay adkanuniyo kayrkan sheeg wadada fayla martiid kolkan wada laka sheegay wadadanka kayr badan maybwa addacwa ila allahi yani diinta ilahay la fidiyo dadka lan sheego la deersiyo khayrka lakaanooni yani eedan fay la saliy addunya kinku khayr badan alilay faraaytu fa bisababi dalika musanif reedan lajeefidi aayaadkaasi watacaawanu cala lbiri mucaawanadaasiyo iyo ahaadiisan onka yani kaalmad ku sheekoyaani khayrka kusheekaya may dantisahaysiyo yani baraacatlistihilaalu may buaha kitaabka kitaab hanuun eho dadka khayrka lankuwera iniy ya kitaab kitaabshe oo yani hadis ya khayr eye kolkan saasa da tusiyahay may are fa bisababi dalika madkuurkaas sabab sheeya raeytu an may raayooyey may raayooyey oo go-aansaday ana ajmaca ana imam nawawi raimahullah in an kulmiyo mukhtasaran kitaaban kitaab kulmi kitaabkaas oo muktasaran la gaabiyey mukta yani min alahaadiisi ku mid eh ahaadiis kubacle minta tabciliwa kitaab mukhtasar eho waan ahaadiis lahagaa baclisho eh min alahaadiisi ahaadiisna eh ahaadiisna kubacle eh ahaadiistaas oo asaxiyati an saxbi muktasarkaas oo mujtamilan kulmiyaw ini ana kulmiya calaa maa shay kulmiyaw calaa ma shay kulmiyaw yakunu huwa maaga nagadaayo dariikan wadag nagadaw lisaaxibi saaxibima maagasoy saaxibshay wadag nagadaw ila alaakhirati dariigaas oo muusilan deersiyaw ila alaakhira deersiyaw mukhtasarka may fadee yaray oo axaadiista ana kakulmiya fadahaye mukhtasar oo kulmiyaayo wal al wali wada e lanki onayo wada kuweeldadoo wadag nagadaw aakhira deersiyaayo aakhiradiisankoolaawan waay kitaabtaas jamliya jamiyeel mana wa muxasilan muktasarkaas oo muxasilan hasaliyaayo biaadaabihi aadaabi saaxibi kitaabkan lanki saaxibka weeldadooba aadaabtisan hasaliya aadaabtaas oo albaatinati garsan waaahirati aadaabtaas oo aahirati muuqo muuqto muuqtonan hasaliya aadaab lbaina aadaab aahira lamadaba hasaliya muktasarka muktasarkaas jaamican fara erkumaydayoye an ajmacin kulmiya muktasan kulmiya muktasarkaas jaamican kulmiya litargiibi isjeelaysiyo kulmiyaw axaadiis oo dad kheyrka isjeelaysiyaayan lanki haan suubi intaas sawaab ee hele lanki inti intin suubi jina intaa jini gale isjeelaysiyo mana jaamican kulmiyaayo litargiibi isjeelaysiyona kulmiyaw watarhiibi wajaamican hadina kulmiyaayo litarhiibi isneedsiyowna kulmiyaw lanki intaasi intaas dembe samey intaas dembe eley intaas cadaab eley wala laka needsiyey wala yay kutaba lakaregalkoobta giriye wasaa'iri anwaaci laadaabi wahay wajaamican kulmiyaayo lisaairi anwaaci aadaabi saalikiina hani maraayay wadada fayl maraay aadaabtood aadaabtaas noocyaalkooda bagidio na kulmiyo oo mey aadaabteede min axaadiisi zuhdi zaahido addunyana kuzaahid axaadiistoodane axaadiis oo zuhdi kuwaramaaya waryaalaati nufuusi wa min axaadiisi riyaalaati nufuusi nafyaalo tababarowkooda axaadiisteedane nafyaalo silin tababara faday wadada kheerkeela marsii faday wadunanagureeba fadi wa watahdiib alaaqi wa min tahdiib alaaqi akhlaaqdi saafagareentedin akhlaaqdi la saafagareeyo wali hung oo akhlaaqdi hung n la reebo lakutab wali faylena la gaadode axaadiis sheegayan iwa dahaarati lqulubi wa min axaadiisi dahaarati lqulubi quluubta kuwii daahiriyaayen axaadiistoodan e axaadiisyada iwa calaajiha cilaajiha cilaaji quluubta ilen may buwasado weelka lag weel marki walfayl halka shibadoo lili yani may buwa wal nadiifiye marki nadiif lakadhig markaasu bacdi walifaylalkashibe saaso galbagana marki xisad iyo xigdi iyo cujbo iyo kibir iyo takabur iyo waxyaalahaas on laku nadiifiyo markaasu bacdi khayrka iyo nayaw walba suuba markaasa galaayaan kolkan axaadiis oo nayaw galbaga nadiifiyaayaan i daawo oo galbaga daawon eh intaasoyne min axaadiisi daala fi lquloobe qalbiyaalo daahiriyaalko daahiriintoodi yani waa kay axaadiisteedane wa cilaajiha cilaaji lquloobe wa min axaadiisi cilaajiha cilaaji lgulub guluubta daaweynteedi axaadiisteeda le gulub galba daawayaalsane iwa siyaanati ljawaarixi wa min siyaanati ljawaarixi umniyaalka dhowrowkooda axaadiisteeda wa min axaadiisi siyaanati ljawaarixi umniyaalo dhowrowkooda axaadiisteedan umniyaalka walilka dhowro faday o axaadiista sheegayan manaha walon ayla fiirinahino walon galnya aylikagobnay walon aylikadhegansinay dhega luga walon aylanka darernay axaadiistaase wa min axaadiisi siyaanati ljawaarixi xubniyaalka dhoorowkooda axaadiisteedan e eh. wa isaalati icwijaajiha icwijaajil jawaarixi xubniyaalkasoy golgoloocyaalkoodi zuulintoodan e eh. orna hadi goloocoman indho walhun fiiriyo nalaba reebow hadii janya walhun gobolayan reebow dhiga hadi walhun dhiginsudaayan laakureebo luga hadi walhun uldareeran laakureebo wal ali wali oo luga hubnaagasoy golooc goloocsamanba axaadiis likazuuliyaayle wagayri dalika wa min axaadiisi gayri dalika almadkuuri kan hadla sheegi eer shay eer kasoy axaadiistiisne axaadiis kasoy inan jamciyo taasa go-aansidyari sheek ah, wakaydi dalika lmadkuuri madkuurkaas kaasay eer shayne oo min maqaasidi lcaarifiin ahani kasaayen rab rabisho kasaayen maqsuudiyaal maqsadi maqaasid maqaasid lcaarifiin ahani rabisho kasaayen maqsuudiyaalkood gasadiyaalkood walingasadayen axaadiise axaadiistaas inan jamciya go-aansadi wa waaltazimu ana may laazim sidee fihi fi lmukhtasari muktasarka datis may laazimsaday oo waajib waajibsaday anla adkura anana sheeg ilaa xadian lana sheeg xadiidkaas oo saxiixan ansaxay xadiidkaas oo min alwaadixaati axaadiis cadcad eh mudaafan xadiidkaas oo mudaafan lantiiriyaw lang nisbeeyaw ila kutubi kutub langartirsidaw xadiidkaas kutubkiisa ngartirsa mkin sheegay mudaafan lantiiriyaayo ila lkutubi kutub lantiiriya kutubtaas oo saxiixati ansaxday kutubtaas oo almashhuuraati shuur weyn sida umahatusita oo kale wausadiru anma in hordhike alabwaaba baabyaaliya n hordhike baabyaalka yani wausadiru ma in hordhike alabwaaba baabyaalka ma in hordhike min alqur'aani qur'aan haal kumidayin qur'aankaasoo alcaziizi sharaf le ma in hordhike biaayaatin aayaad yan hormarisiya wa baab kastaba aayaada kijiya markaasa adisifeene aayaadkaas oo kalimaatin a wanaagsan wawashixu ana ana may cadeeyey yani waa kay maa walaabiya deeye yaxtaaju huwa maaga baahadaayo ilaa labdin koobow unbaahadaw aw sharci macnan macno sharaxowsha inbaahadaw macnagaas oo kafiyin garsoon binafaisa maca nafaisa masalyaalanalagabo masaa'ilaas oo min atambihaati buraarijinyaale wa idaa qultu hadaba dariigidi an malaakin sheegay ila iftilaax sheeka samaysada kitaab sheekin sheegan wa idaa qultu hadii an kagoolo fi aakhiri xadiisin xadis aakirkeedki ah, an kagoolo mutafaqun caleyhi cala lxadisi xadiska korsheel isku waafaqsanyi hadii an kagool famacnaahu macna alxadisi xadiskaas ujeedadis rawaama yurey xadis albukaariy wa muslim way taasaan ujeedada asuwa waarju may rajeeyey intama hada kam hadi taab nagdo ki alkitaabu kitaabka muktasalkan an yakuna huwa kitaabkan ihadiya rajeeye saaigan ki haad lilmuctani ki ingesed bi bilkitaabi kitaabka ngumuraado ngasabab ngumi ila alkhayrati khayryaal inti keengumi xaajizan ki ahaa lahu lilmuctani kangasadiib kala teeda can anwaaci lqabaaixi humaatiyaalo noocyaalkooda kureebo walmuhlakaati an anwaaci muhlikaati waxyaalo dadhelaagayan noocyaalkoodana kureeb waana ana saailun kii su wa aha akan walaalka iyo suaale intafaca akaaso intafac intifaac bishaynka intifaac minhu min alkitaabka midaka intifaaca suaale an yadcuwa huwa akaaso iniha intugo ilahay intugo lian laanta ilahay intug waliwaalidaya lamaday waalidn ilahay antug wamashaaiki mashaaikday onayo an culumtunga kuguurina ilahay intug wasaa'iri axbaabina aani niji jeelen dhamaantion ilahay intug walmuslimiina muslimiintin ilahay intug ajmaciina dhamaantoodi waactimaadi tiirsadowkey cala allahi ilahay korsi ahaadi allahas o alkarimi wanaagsan yani wanaagsan watakfili bandhikadowkay wastinaadi tiirsadowkay ilah ilalahi ilahi inti ka ahaadeen waxasbiya ana kaafigeyn allahu ilahi waay wanicma mayba nicma lah alwakiil lang wakaalado nicma leh allahu maulana nicma leh walaa hawla wareegisho walaa taxawula wareegisho can macsiyat illahi ilahi macsiyadiisa kuwareegadaw lanaa unamaninsunan ila billahi ila bicismat illahi ala dhooristis ilahi na dhooro no dhoor maatadaas maayn walaa quwata awood calaa daacati illahi lakaguddaw lana unmaninsuna ila billahi ila bicawni illahi alla kaalmihiis maalihi alcazizi sharaf badnaay alxakiimi xikma badnaayay emaylie musanif raximahu llahu fara'aytu may fa bisababi dalika ra'aytu may ra'yooyey hadii muslimiinta inis kaalmeyan beedin faylata oo ilahayna amaanay mucaawanada ahay rasuululahina amaanay sala allahu alayhi wasalam walilka dadka la hanuuniniya taas sababkeed fa bisababi dalika almadkuuri madkuurkaas kaase sabab shay ya ra may raayooye fara-aytu fa bisababi dalika ra may raayooye an ajmaca in yana kulmi ana muktasaran kitaaban kitaab kulmi kitaabkaas oo muktasaran yani waa kay taas wa ahaan waaltazimu dhef waaltazimu ana may laazimsadey ana fihi fi lmuktasari muktasarka dartis may laazimsadey anlaa adkura ana man sheegna ilaa xadiisan xadiis lay sheeg xadiiskaas oo saxiixan ansaxay xadiiskaas min alwaadixaati axaadiiskii cadcadaayan kumid e eh. xadiiskaas oo mudaafan lantiriyaayo ila lkutubi kutub lantiriya sulumaatu sitokal kutubtaas waa saxiixati an saxday kutubtaas oo almashhuuraati mashhuuraat ana lantiriya wa usadiru an ma in hormarsiyey alabwaaba baabiyaalka ma in hormarsiyey min alqur'aani qur'aan haalku bacliyin qur'aankaas oo alcaziizi sharafka le haalku bacliyin ma in hormarisiyey biaayaatin aayaadan hordhike oo baab kastaba aayada kijada firi baabkan hortan kumuu baabulklaasi waa ilaariniya mayn horay qaala lahu tacaala wama umiro aayada ka hormarisiyaa kol aayadaasa saason hordhikeewaley mana aayaadkaas oo kalimaatin wa wanaagsan wawashixu ana ana may cadeeyey ma aladigi cadeeye yaxtaaju huwa maaga baahan ilaa labdin toobow baahan labdiga manaa may buaha xarafkan kan ay lishagalo ladhabiisiyo la kordhaho lahoos dig labdi wa labdi walin baahan labdiyeley yani waa masalan wa guriya kada laafri bikasrin yalafi faahi kasukunin alafi lafdi taas oo kale war inbahang nacdeeli wahuwa shicu an acdeeye maagi adeeye yaxtaaji a maagan bahang ilaa lafdin kooba un bahang aw sharxi macnan macna sharaxawsha in bahang macnagaas oo kafiyin gabsoon binafaisa macna faisa baada bimacna mac binafaisa macna faisa masaliyaalana lalagabo masaa'ilaaso min atambihaati buraarijin masaa'il oo yani buraarijin ansaaxibena ka dara doona ley mana wa idaa qultu hadii an kagoolo fi akiri xadiis xadis akirki hadi mutafaq alayh aladis xadiska korsheyki lisku waafaqsany hadi alkagol famacnaahu macna lmutafaq macnaahu macna lqawli goolkaas oo mutafaq alayh alkagool goolkaas macnaashay may laywa tawaamay wuriy xadiska albukaari wa muslim a wuriyen laywa waarju an may rajeeyey intama hada kan hadi taamnadabki alkitaab kitaabkan kan hadi taamnadad may rajeeyey an yakuna huwa kitaabkani haado saaigan si gumiya haad lilmuctamikin gesed bi bilkitaab ingasado ngumiyo ila alkhayrati kayriyaalo intikengumi beerba kayr engumi taasa yani ingasiya rajeeye wa xaajizan an yakuna huwa kitaabka ni hado rajeeye xaajizan ki kala teedaw ki reebow haas xaajizan ki reebow haas law lilmuctani ki ingasadi bi bilmuktasar ingasadi reeb can anwaaci lqabaixi humaatiyaalo noocyaalkooda iso ku reeb walmuhlikaati an an ilmuhlikaati waxyaalo dadhelaagayanna ku reeb waana ana saailun may su akan walaalkay suaale walaalkay muslimka suaale wa akaasoo intafacaka intifaac bishaynka intifaac shaygaaso minhu min alkitaabi kitaabkan shay kumid xadiiska bal kudhikaka intifaaca suaale an yadcuwa huwa akaasini togo liana lahanta ilaahay intog waliwaalidaya lamaday weelidn ilaahay intog wamashaaihi mashaaikday walhay baran diinta dersiyagna ilaahay intog wasaa'iri waihay walisaairi axbaabina haani oona jijeelayan dhamaantood abaartanani ijijelaya nijijelayen dhamaantoodna ilahay intog walmuslimiinana ilahay intog min cadfi lcaami cala alkhaasi waay oraan kaas kaasa laha sheegay an yadcuwa lii waliwaalidaya wamashaaikhii wasaa'ir axbaabina saas walmuslimiina hoob leeron muslimiinti kalku welisi hagale mashaaikhti hagalaayan saa'ir axbaab kuli hagalaayan kolku min cadf lcaami cala alkhaasi caama la sheegi kaasa lakacdafi kaas oraan laha sheegay ajmaciina dhamaantood ilahay intoga taasa su suaale wactimaadiyi tiirsadowkay awood ana oo kitaabkanka kasanifon magabo wactimaadiyi tiirsadowkayna calallaahi ilahay korsheha allahas alkarimi safagahay watafwili bandhikowkay umuurtay in bandhikadaw wastinaadi uskutiinyaday oo an uskudawna ilahi ilalah ilahay intike waa bandhikada umuurtay in bandhikada waan uskuda waay xasbiya ana kaafigay allahu tacaala ilahi waay wa nicma may ba nicmo laha alwakiil lan lawakaaladiya nicma leh almaksuص bilmadxi allahu mawlana mawliganiya nicmale way walaa hawla wareegisha walaa taxawula wareegisha can macsiyat illahi ilahay macsiyisa kureegd lana un minin sugnaan ila bilahi ila bicismat illahi ala dhoorisisma alihi alcazizi amarshay meelmalaayi gaalibkaah alihi alxakimi xikma samaaye shay kas meellinkasirgalbiyahay walaa quwata awood lana hay calaa daacat illahi laka awooda walaa quwata awood lana un yani calaa daacat illahi la awooda lana un minin sugnaan ila bilahi ila bicawn ilahi ala kaalmadiisma ala nin kaalmayma alahaasoo alcazizi aalibaho alxakimi xikmasan bab liklaasi walahu alam